رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siiradaanu ku jirnay weli khaasatan rawdat alanwaar waxaana noogu soo dambeeyey dilkii kacab ibni maalik ee kacab ibni ashraf markaa loo geystay iyo sida rasuulku markuu amray in ninkaa lasoo dilo kooxdii saxaabo ay marka ugu guda galeen inay dhibkaa gaarsiiyaan wayna ku guulaysteen burayayna markaa u damay saryatulqarda waxaanu gelaynaa saryadii qardah lagu magacaabahayay hore waxaan u soo tilmaanay sariyo waa koox walba oo inta nebigu diro asagana uu ka haro ama hadduu raaco ghaswa lagu magacaabaa wa fii jamaadi alaakhar bishii jamaadi alaakhar sannadii saddexaad ee hijrada arsalad waxay dirtay qurayshun quraysh ciiran owr bay dirtay oo lahum ayaga ay lahaayeen ciirtu waa xoolo awr ama geela ah kadibna raashin iyo xoolo saaran waayo ma awoodi karaan inay maraan madiine saa darteed bay waddadii bedeleeno can dariiqi alciraaq ayay markaa marsiiyeen litakhtariqa say markaa u jeexda awrta najadan dhulka najid ila shaam shaamna isaa markaa ku tagaan waa dhul aad u dheer marka ugu horeysa in dariiqa ciraaq ay ka baxaan jidka ay jeexaan kadibna shaam ay xagga uga soo galaan walaa tamur ma soo marin biqurbi lmadiina madiina meel u dhow wa kaana wuxuu ahaa yaquuduha qofkii hogaaminayeyna safwaan bin umaya ayuu markaa ahaa ninka lagu magacaabo safwaan bin umaya hogaaminayey wa calima waa ogaaday bidaalika arrintaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam in cirtaa safaan ibnu umaye uu hogaaminayo ay dhanka dariiqa ciraaq mareen si ay najid uga soo jeexaan jidka shaam gaarsiiya rasuulku waa ogaaday waa sirdoon aad iyo aad u shaqeeyo feegjigan si fiicanna ilaahay u garab galay subxaana wa tacaala rasuulku waa uu ogaaday wa calima bidaalika arrintaa waxaa ogaaday rasuulkiigi alleh fa arsala wuxuu u diray zayd ibnu xaarisa oo fii mi'ati raakibin boqol raakib ah markaa wataa boqol rag oo fardooley ah zayd ibnu xaarisa oo wataa ayuu ka daba diray nebiga fadhahamahaa waa uu ku duldegay zaydna wahiya tanzil ayadoo degtay calaa ceel oo fii najidin najid ku yaala yusamaa lagu magacaabo biqarada qarda markaa lagu magacaabaa ceel biqarda la yiraahdo oo oo ku yaala najid ayay awrtii ku furteen meeshaasaa biyo laga waraabina meeshaasaa raggii waday ay ku furfurteen saa darteed zayd ibnu xarifa iyo labadii iyo boqolkii raakib hal mar bay ku habsadeen macnaha fadahamahaa wuu ku habsaday zayd iyo ciidankiisiiba cayrtii bay ku dul habsadeen wahiya tanzil ayadoo degan calaa maa'in ceel dushii oo fii najdi ku yaala yusamaa lagu magacaabo biqarda qarda lagu magacaabo fastawlaa gacantuu ku dhigay marka fastawlaa wuu qabsaday waa zayd raggii iyo awrtii iyo wixiiba intuu ku duldegay uu istawleeyey gacantuu ku dhigay cala alciiri awrtii bikulli maa fiiha wax allaala wixii dul saarnaa wixii saarnaa oo dhan zayd iyo ciidankiisii way qabsadeen wa fara rijaalu lcir awrta raggeediina way kala carareen biajmacihim dhammaantood wa usira waxaa la soo qafaalay addaliilu jidtusiyihii ninkii ciidanka ama safarkaa socday jidka tustusaayey ilan jid ay yaqaaniin ma aha gacantaa lagu soo dhigay raggii xoolaha la socday way kala carareen awrta iyo wixii dul saarnaana muslimiintaa soo qabsatay oo gacantay kusoo dhigeen wafara waxaa kala cararay rijaalu lcir safarkii raggii hogaaminayay biajmacihim dhammaantood waa usira waxaa la soo qafaalay addaliilu kii wax tusahayey waa furaad bin xayaan baa lagu magacaabaa furaad bin xayaan baa la oran jiray fa aslama asagana woowa islaamayba wuu ka faa'iidey qabashadaa ugama darin asaga waa islaamay oo islaamkiibuu soo galay wa qudirat alkhaniimatu haniimadii waxaa lagu qadaray oo lagu qiyaasay bimiati alfin boqol kun oo dirham ayaa saarnaa baa la yiri boqol kun oo dirham baa lagu qadaray intaa gacanta ay ku dhigeen wa kaanad waxayna ahayd taa awjaca darbatin darba iyo dharbaaxo tan ugu xanuun badan oo talaqathaa ay la kulantay quraysh bacda qaswati beder dagaalkii beder ee aan soo tilmaanay dharbaax raaxan ugu xanuunka badnayd beder kadib waa tii qoraysh ay ku dhacday taasay markaa ahayd wakaanad kaanad arrintaa waxay noqotay awjaca darbatin garaacitan u xanuun badan ama dharbaaxatan u awjacsanee ugu xanuun badan oo talaqatahaa ay la kulantay qurayshin bacda khaswati beder dagaalkii beder kadib haswatu uxud duulaankii uxud waxaanu gelaynaa dagaalkii uxud baynamaa wakti kaanad ay ahayd qurayshun quraysh tastaciddu mid u diyaargaraysan mid u diyaargaroobaysaa lilintiqaami aargudasho min almuslimiina muslimiinta xaggooda ay ka aarsadaan bimaa usiibad wixii lagu asiibay bihi oo fii qaswati bader dagaalkii bader ah idaa bihim waaba ayagoo yatalaqawna kala kulmay darbatan ukhraa dharbaaxo kale fi lqardaa qarday kala kulmeen qardadii hadda aan soo tilmaano safwaan hogaaminayo ka cararay muslimiintana dhammaan gacanta ay ku dhigeen oo boqolka kun ah oo ay heleen ayaa ayagoo markiiba xanuunkii badanhaya oo leh seed uga argudataan aan diyaargaroono yaa dharbaaxadan labaad ku dhacday baynamaa wakhti kaanad ay ahayd qurayshan quraysh tastaciddu mid u diyaar garoobaysay lilintiqaami ka argudasho min almuslimiina muslimiinta ay ka argutaan bimaa usiibat bihi wixii lagu asiibay fii qaswati bader idaa bihim waaba ayagoo yatalaqawna kala kulmaya haddana darbatan ukhraa dharbaaxo kale darbo kale fi qarday kala kulmeen fasdaaduu waxay siyaadsadeen quraysh biha dharbaaxada labaad ee ku dhacday sababteeda qadaban caro oo calaa khadabin caro korkeeda la saaray xanaaqii ay qabeen bay xanaaq kale kusii darsamay fa asracuu waxay dedejiyeen fil isticdaadi diyaargarowgii diyaargarowgii markii horeba ay ku jireen bay soo dhaqsiiyeen wa fataxuu waxay fureen baaba tatawuci albaab sadaqa aruurin ah albaab tatawuca oo wax lagu baxsanayo ayay markaa fureen waxashaduu waxay soo ururiyeen alaxaabiisha axaabiishtii waa dadka meelaha kala degdeganee jinsiyada kala nooca ah ayay soo ururiyeen waqasasuu waxay qaas uga dhigeen ashucaraa'a fanaaniintii iyo gabayaalkiina lil iqraa'i kicin wataxriidi iyo guubaabin dadka ay kiciyaan in xoolana la bixiyo hantina la bixiyo naftana la keeno tii waxaa loo qaas yeelay fanaaniintii iyo shucaradii kuwii gabyahay inay gabay dadka ku kiciyaan kuwii heesi jiray inay hees dadka ku kiciyaan loo guubaabo iyo taxriid markaa isugu jira xataa tajahaza ilaa la diyaariyey jeyshun ciidan qiwaamuhu cadadiisu ay ka kooban tahay alaaatu aalaafi muqaatiluun saddex kun oo degelyahana ah saddex kun oo muqaatiliin oo hor dagaalgalayaal ah ayaa markaa taxriidka lagu kiciyey fii halaathati aalaafin iyo saddex kun oo baciirati wa miatay eh, farasin laba boqol oo faras wa sabcamia birac iyo toddoba boqol oo camburbireed intaasa la tadawucii lagu uruuriyey oo dadkii ee qoraysh ah intay taxriidiyeen shucaradoodii intaasaa marka la keenay wamacahu intaa waxaa la jiray cadadun tiro oo min aniswati haweenkii ka mid ah litaxriid ayaguna inay guudaabiyaan iyo wa bathi ruuxi albasaalati iyo wa kicin ruuxi albasaala geesinimada ruuxdeeda inay kiciyaan walxamaasi iyo midda xamaasadee dareenka ah ilaan dumarku aad bay uga qayb qaataan xamaasada inay kiciyaan ragga inay ruuxdooda basaalanimo ku abuuraan ninku si kastuu fulay u yahay gabar hadduu la socdo weerarna markaa yimaado ama ay qayliso ama kan iga qabo ay tiraahdo libaaxnimo aan ku jirin yo markaa ku beerantaa marka wa macahu ciidanka waxaa micigiisa ahaa cadadun tiro koox oo min anniswati dumarka ka mid ah litaxriiqi guubaabigelin wabahi ruuxi lbasaalati geesnimo ruuxdeeda inay kiciyaan oo ay ku abuuraan ragga iyo walxamaasi mid dareenba wa kaana qaa'iduhu qaa'idkiisii hogaamiyihiisa alcaam ee caamkana wuxuu ahaa abaa sufyaan abaa sufyaan ninka lagu magacaabaa qaa'idkii caamka ahaayo ciidanka oo dhan buu hogaaminayay wa xaamilu liwaa'ihi calankiisa waxaa xambaarahay oo waday abataala bani cabdidaar reer bani cabdidaar geesiyaalkood hal nin kaliya la dhiibine reer bani cabdidaar weliba abtaashooda iyo kuwooda shajaaciintii geesiyaalka ah ayaa calankii loo dhiibay ilaan ciidan calankaa laga xukumaa calanka maantuu dhulka ku dhaco ciidanku wuu jabay saysantaa u dhicin geesiyaashii reer bani cabdidaar baa loo dhiibay taxaraka wuu soo dhaqaaqay haada aljeyshu ciidankan fii kaydihi caradiisii wa qadabihi xanaaqiisii wuu la soo dhaqaaqay isagoo ciil qaboo qayb qaboo qadab iyo xanaaq ku sugan xataa balaqa ilaa uu soo gaaray ilaa dawaaxi almadiina madiina duleedkeeda ciidankii abaa sufyaan watee gaalada ahaa way soo socdeen wayna soo dhaqaaqeen ilaa ay soo gaareen duleedka magaalada madiina wa raxlahu wuxuu ku furtay raradiisii iyo alaabtiisii fii maydaani meel bannaan ah fasiix oo waasica oo calaa shafiiri waadi qanaad waadiga qanaad lagu magacaabay toga qanaad shafiirkiisa iyo geeskiisa ku yaala qariiban una dhow min jabali caynayn wa uxud jabalka lagu magacaabo caynayn iyo uxud uxud waa jabalka caynan caynan waa jabalka uxud agtiisa ku yaala ee haddow rasuulku uu saari doono markaan taariikhda hoos usii socono nimankii rumaada ahaa ee garmuunka iyo shiishka aad ugu dheereeyey waa jabalka uu saari doono fataxaraka waa soo dhaqaaqay haada aljeishu ciidanka fii kaytihi iyo waqadabihi caradiisii xanaaqiisa asagoo qaba xataa balaqa ilaa uu soo gaaray ilaa dawaaxi lmadiinati madiina duleedkeeda waalqa wuxuu ku furtay raxlahu raradiisii iyo alaabtiisii fii maydaani fasiix bannaan waasica oo calaa shafiiri waadi qana waadigii toga qanaa shafiirkiisii gaarkiisa ku yaala qariiban una dhow min jabali caynayn iyo wa uxud jabalkii caynayn iyo uxud buu u dhowaa daalika maalinta yowma jumca jumco maalinteeday ahayd asaadis lixna ka ah min shahri shawaal sanadii saddexaad ee markaa hijrada waa nuqila waa loo soo guuriyey oo waa loo keenay alkhabaru khabarkiibaa loo soo raray ilaa rasuuliillaah rasuulka xaggiisa qabla nusuuli iljeysh ciidanka intuusan soo degin binaxwi usbuuc usbuuc oo kale wax lamid ah yaa nebiga qabarkii u yimid fashakala rasuulku wuxuu diyaariyey dowriyaat alcaskariya dowriyaad buu diyaariyey roondooyin ciidameed taxasuban taasoo soo sugta oo soo hubisa liltawaari waxyaabaha dhacay arrintaa tawaariga ah wa xifdan iyo ilaalin buu u diray rasuulka lilmadiina madiine inay ilaaliyaan ilan haddii ayagoo fadhiyo lagu soo galo la qabayey oo gacantaa lagu dhigay marka rasuulku mar allaala markuu qabarka soo gaaray isbuuc ka hor intaysan soo degin wuxuu rasuulku diyaariyey dowrayaad ciidan ah macnaha dowrayaadku waa ciidan roombo ah oo saa markaa u wareega taasoo taxasuban la rabo inay soo sugaan oo ay soo hubiyaan liltawaari waxyaabaha tawaariga ah wa xifdan ilaalin darteedna wuu u diray nebiga lilmadiina madiina ilaalinteeda inay ilaaliyaan falamaa markii wasala uu gaaray aljeyshu ciidankii ay soo gaareen istashaara wuu la tashaday almuslimiina muslimiintuu rasuulku la tashaday sala allahu calayhi wasalam xawla khubati difaaci difaaca khudadiisa iyo talaabadiisa gaararkeeda macnaha sidii madiine loo difaaci lahaa yuu kala tashaday nebiga maxaan samaynaa falamaa markii wasala aljeyshu ciidankii uu soo gaaray istashaara wuxuu la tashaday nebiga almuslimiina muslimiinta xowla khutati difaaci macnaha difaaca iyo sidii wax loo difaaci lahaa qorshihii difaaca ayuu nebigu kala tashaday wa kaana ra'yuhu nebiga ra'yigiisii go-aankii uu qabay wuxuu ahaa an yataxasana in eh, eh, dhufis laga dhigto almuslimuuna an yataxasana almuslimuun muslimiintu inay dhufis ka dhigtaan bilmadiinati magaalada madiina inaanba laga bixin taas nebigu wuu qabay ra'yiga oo fa ay dagaalamaan alrijaalu ragga calaa afwaahi eh, alasiqati xaafadaha afafkooda meelaha luuqluuqyaalkay xaafaduhu ka soo galaan inay intay raggu istaagaan meeshu ay ka dagaal galaan waalnisaa'u dumarkuna ay ka dagaalamaan min fowqi albuyuud guryaha korkooda wa waafaqahu ra'yigaa waxaa ku waafaqay rasuulka lmunaafiqiin munaafiqiinta kii madaxda u ahaa waa cabdulaahi bnu ubaye wa ka'annahu waxaad moodaa qasada inuu ula jeeday waa cabdulaahi aljuluusa fadhi fi lbeyti guriga la fadhiisto duuna an yutahama inaan la fahmin bitakhallufi dibdhiciisa ee nin munaafiq ah waaye runtu hadday timaado wuu gabanayaa saa darteed ra'yiga nebiga ayuu asaguna ayiday war waa maxamed nebi maxamed waa runtiise war saa aan yeen oo gudaha aan ku dagaalan oo yaanan bixin saasuu asaguna carabka ku dhuftay wax kale ma ahayn qasadkiisii ujeedadiisa in meesha la fadhiisto beydka laakiin waxay ka ahayd si aan loo itihaamin laguna tuhmin oon la ogaanin bitakhallufi dibdaca walaakiinse taxamasa waxaa xamaase ku jirtay asharaabu dhallinyaradii wa alxaw waxay ku celceliyeen cala almujaaladati in lagu dagaalamo ama in laysku garaaco bisuyuufi seefaha fii makaanin meel makshuufin oo cad meel bannaan in laysugu tago oo raggu ay isi sayfeeyaan waxaa ra'yigaa soo jeediyey dhallinyaro xamaasaysneed weli waxaa la tilmaamaa kuwii dagaalkii badar dhaafay in markaa ay yihiin aad bay u faruuruqaniinayeen mar unmuu dagaal dhaca kii baana dhaafay ku jireen raggii noocaas ahaa laakiin way diideenoo waa dhallinyaro xamaasaysnaa allaxu waxay ku celceliyeen waxay ilxaax kugu sameeyeen nebiga cala almujaaladati in lagu dagaalamo oo laysku garaaca bisuyuufi seefaha fii makaanin makshuufin meel makshuuf ah oo bannaankoo furan faqabila wuu ka aqbalay nebigana ra'yahum go'aankooda nebiga tiisii wuu ka tanasulay waxaa la qaatay tii dhallinyarada ay soo jeediyeen waa qasaba wuxuu u qaybiyey rasuulka aljeisha ciidankii ilaa alaai kataa'ibin saddex cutub buu u qaybiyey saddex qaybood macnaha katiibatin koox oo lilmuhaajiriin muhaajiriin ah xamala waxaa loo dhiiboo xambaaray liwaaha calankeeda muscab ibni cumayr dhinac baa loo bixiyey wa ukhraa kataa'ib kale iyo cutub kaloo lil aws aws ahaa waxamala waxaa xambaaray liwaa'uhaa calankeeda useyd ibnu xudeer ninka lagu magacaabo iyo wathaalithati mid saddexaad oo lilkhasraj xataa aws iyo khasraj yuu kala bixiyey marka nebiga maalinta waxamala liwaa'aha calankeedana waxaa u xambaaray alxabaab bin munir ninka lagu magacaabo wattajaha wuu u soo jihaysto wuu soo aaday rasuulka waaye bacda salaati alcasr salaada casreed kadib ilaa jabali uxud buurtii uxud falamaa markii balaqa uu gaaray rasuulka mowdica shaykhayn meesha lagu magacaabo shaykhayn istacrada wuu bandhigay oo wuxuu u soo banbaxay aljiisha ciidanka isticraabka macnaa wuxuu la jeedaa ciidanka intuu istaajiyey yuu haddana fiirfiirinayaa kee la celinayaa kee xanuunsan kee da' yar ah kee hor u socon karaa waa inuu isticraab ku sameeyo u banbaxo ciidankii faradda wuxuu celiyey asikaara kuwii yaryara wa ajaaza wuxuu ka ogolaaday yaryarka raafic bin khabiij ninka lagu magacaabo calaa sikarihi yaraantiisii maca sikarihi wa asagoo yar ayuu nebigu ogolaaday laakiin yaryarkii kale oo dhan waa la celiyey raggii maalintaa la celiyey cabdulaahi bni cumar baa ku jiray liannahu maxaa yeelay kaana raafic wuxuu ahaa maahiran mid xariif ku ah oo si fiican u yaqaana fi ramyi gantaal tuurida fii ramyi sihaami sihaamka iyo leebka tuuritaankiisa yuu maahir ku ahaa si fiicanna u yaqiini asoo canug yar ah faqaala samuratu bin jundub baa yidhi ana aqwaa minhu asna canug yar buu ahaa markuu arkay in samuro la celiyey rasuulku raafic u ogolaaday ashtana ashtakuu dhiibtay nebigu wax ka codsada wuxuu yidhi ana aniga aqwaa ka xoog badan minhu xaggiisa hadduu shiishka yaqaano tabar male buu dhaha anaa ka xoog badan ana aniga asraacahu labdi kara buu dhaha asaga ani inaan asaga qabtaan dhulka dhigi karaa faamaruhumaa wuxuu amray nebiga labadooda bilmusaaracati inay dartamaan xagga lagdanka fasaraca wuu lagday samura raafican buu dhulka dhigay faajaazahu aydan asna wuu ogolaaday nebiga soo bax baa la yidhi labadaa canug ee yaryar baa maalinta la waday wa fii mowdici shaykhayn meesha shaykhayn lagu magacaabo ayuu sallaa ku tukaday nebiga almaqriba waalcishaaa maqribkii cishaha uma baata hunaaka meesha buu beriyey wacayana wuxuu u magacaabay khamsiina rajulan konton nin lixiraasati mucaskar inay ciidanka ilaaliyaan goobta ay ciidanku joogaanoo mucaskarka ah konton nin buu rasuulku u cayinay una magacaabay inay ilaaliyaan falamaa markii kaana ay ahaatay oo la gaaray fii aakhiri lleyl habeenka aakhirkiisii irtaxala falamaa kaana fii aakhiri lleyl irtaxala qabla alfajri irtaxala wuu rartay qabla alfajri salaada subax ka hor fasallaahaa wuxuu ku tugtay bishawti shawt meesha lagu magacaabo wa hunaaka meeshaa markii la marahayey tamarada waxaa falaagoobay oo madax adayg la yimid cabdullaahi bnu ubaya shalay markuu uu raacahayey ra'yigii madiina in lagu dagaalamo madiina tan buu markaa ka baqayey markii hore wuu soo baxay wuu isdhiiriyey cabaar markii lasoo socdo shaykhayn eh, shood markii la gaaray oo rasuulku intuu ka soo dhaqaaqay shaykhayn meesha lagu magacaabo oo maqhrib iyo cisho uu ku tukadou seexday konton ninna xaraasa ahaan uu ku soo saaray aakhirka habeenkii markii la gaaray nabi meesha uu ka soo guuray salaada subax ka hor shawd meel la yidhaahda ayuu yimid meeshaasuu ku tukaday wa hunaaka meeshaa tamarada waxaa ku falaagoobay oo madax adeyg la yimid iyo kibir cabdullaahi bnu ubay farajaca wuxuu la laabtay maca alaaamia min asxaabihi saddex boqol oo ragiisa ka mid ah saddex boqol oo asxaabtiisa ka mida ah ayuu la laabtay wasara waxaa ku faafay liajli daalika arrintaa darteed addacfu tabardaro iyo walinqiraabi isbaraanbarid fii bani salima iyo bani xaarisa labadaa qolo iyo labadaa qabiil ayaa kadibna qalbigoodii waxbaa galay waxaa qalbigoodii ku faafay cabsi dacfinimo oo waxay dheen haddii cabdulaahi bnu ubay oo saddex boqol raggii la laabtay oo la laabtay baxeen meesha waa yaraanaysaa ciidankii kun bay ahaayeen saddex boqol baa noqotay toddoba boqol baa soo hartay toddoba boqol uma babac dhigi karaan saddex kun oo ciidan saa darteed iltiraab baa ku dhacay reer bani salima iyo reer bani xaarifa id hama طaa'ifataani minkum an tafshala wallaahu waliyuhuma wa cala allahi falyatawakal اlmu'minuun waatuu ilaah soo dejiye subxaana wa tacaala laba ka mid ah ciidankii ama laba qolada ka mid ah id hama طaa'ifataani minkum waxay damceen an tafshala inay fulayoobaan oo ay noqdaan laakiin allah weligooda noqda subxaana wa oo markaa sigay wa kaadataa waxay sigeen tarjicaani inay laabtaanba waa reer bani salima iyo reer bani xaarifa walaakin habbatahum allah ilaahay waa sugay wa kaana waxay ahayd awal markii hore majmuucu cadad muslimiin waa intuusan cabdulaahi ciidankiisa saddexda boqol uusan la noqonin tirada muslimiinta guud ahaan alfan bay ahayd kun fabaqiya waxaa soo haray sabcamia toddoba boqol wataqadama wuu soo hormaray oo waruu u soo dhaqaaqay rasuulkii alla sala calayh wasalam naxwa jabali uxud dhanka jabal uxud min ariiqin waduu soo maray qasiirin oo gaaban yatruku uga tegaysa alcaduwa cadowga fii jaanibi algarbi dhinaca qorax dhac dhinaca galbeed ayay saas usii dhaafaysaayo mar allaale waddadii uu maray cadowgu wuxuu ka xigsanayaa garbiga xataa nazla ilaa nebiga uu degay bishicbi shicbi buu degay meel gol ah gosha waa laba buurood inta u dhaxaysa jidka markaa mara cinda manfadi ilwaadi waa manfadka waadiga meesha uu mara agtiisa jaacilan waxay ka yeelaysaa meeshaa nebiga uu degay dahrahu dhabarkiisa ilaa hidaabi uxud uxud cirifkeeda buurta uxud hoos meesha cirifkeeda ah yay dhabarkiisu noqonaysaa wakidaalika sidaa darteed meeshaa nebiga uu degay saara alcaduwi cadow wuxuu ahaanayaa xaa'ilan mid kala teedaya bayna almuslimiina iyo wa bayna almadiina takhdiid fiican waaye meel fiican buu ka degay nebiga wa hunaaka meeshaa markii la maraya cabba wuxuu habeeyey rasuulku isku toosiyey aljeysha ciidankii wacayana wuxuu soo magacaabay khamsiina rajulan konton nin oo min arumaat nimankii shishihanada ahaa calى jabali caynayn jabalka lagu magacaabo jabal caynayn wa huwa aladii waa midka yucrafu bijabali rumaad loo yaqaano jabal rumaad ba hadda dadku ay dhahaan biqiyaadati waxaa hogaaminayay cabdullahi bni jubayr alansaariyun oo reer ansaar ah wa amarahum wa amarahum wuxuu rasuulku amray dheh wa amarahum an yadfacuu inay difaacaan alkhayla fardaha inay ka difaacaan waa fardoolayda macnaha wayaxmuu ayna ilaaliyaan duhuura almuslimiin muslimiinta dhabarkooda si aan dhabarjab loogu soo samaynin wa lahum wuxuu ku adkeeyey nebiga ragga kontonka ah allaa yutrakuu inaysan ka soo tegin makaanahum booskooda meesha ay degan yihiin inaysan ka soo tegin xataa ya'tiya amrahu ilaa markiisuu u yimaado nebigaasoo dega idin dhahay ilaa aad maqashaan ha soo degana buu yidhi sawaa'un waxaa isku mid ah intasara almuslimuuna muslimiintu hadday guulaystaan aw inhasamuu ama hadday jabaan labadaba haddii muslimiinta laga adkaado la jabiyo meeshiina saarnaada hadday guulaystaan meeshiina saarnaada ilaa amarkayga idin yimaado oo amarkayga aad ku soo degtaan taana wuxuu ku siiyey rasuulka amar waa caba almushrikuuna mushrikiintiina way habeeyeen oo waxay diyaarsadeen jeeshahum ciidankooda wataqadamuu way soo dhaqaaqeen ilaa saaxati alqitaal goobtii iyo barxaddii dagaalka tuxriduhum waxaa guubaadinayay niswatuhum dumarkoodii naagihii la socdaa guubaada ku waday wahunna ayagoo yatajawalna wareegahaya fi sufuufi safafyaalka ragga waydaribna garaacaya bidufuufi gurbaano wayafirna kicinhaya al abtaala geesiyaasha macnaa hadal kicinaya oo xoog aynan lahayn kusii abuurayana gadaalka dhahaya wayanshidna ayagoo geeraaraya ama heesaya al abyaati beeribbay ku heesayeen dumarkii oo ay dhahayaan in tuqbilu nucaani wa nafrushu nanaari aw tudbiru nafaariq aw tudbiru nafaariq firaaqa hayra waamiq saasay ku kicinayeen macnaha in tuqbiluu haddaad qaabishaan ood maanta muslimiinta ka hor tagtaadana soo cararin nucaaniqu waan idin qoorqooraynaynaa nucaaqa waxaa loola jeedaa qofka safarka ka yimaada qofka kale soo markaa u salaamo inta saa isku qabsadaana qoortan marna isku dhaafiyaan marna saa saasaan idin yeelaynaa rago waa haddaad qaabishaan ood maantaadan biqin ee aadan cabsanin in tuqbiluu haddaad qaabishaan nucaaniq waan idin qoorqooraynaynaayo si fiican baan idin salaamaynaa wanafrushi waxaan idin goglaynaa annamaariq barkimaha barkimana waan idin dhigdhigaynaa aad ku dengigsataan annagoo weliba dhinacyaalkiina fadhina aw tudbiruu haddaad dib jeedisaan ood maanta carartaan ood orodaanna nufaariq waa idin faaruqaynaa wax isu kaayo jiraa ama meel xaggeena aad soo aadi kartaan ma laha firaaqa faaruqitaan hayra waamiqin aan jacayl danba jirin waamiq kayrkii ah macnaha waa faaruqitaan aan dib danbe laysugu imaanin aadin dambe noo soo jileecin xaggeena wax jacayla uusan naga dhexaynin taasaan markaa idin faaruqaynaa wayudakirna waxay xusuusinayeen waa dumarkii asxaaba alliwaa'i raggii calanka haaye waa reer bini cabdidaare biwaajibihim waajibkooda oo ah inay calanka xafidaan calankana dhulka uusan ka dhicin markastana ay kor u hayaan qaa'ilaatin ayagoo odhanaya wahyan qabta bani cabdidaar reer bani cabdidaare wahyan qabta oo iska celiya raggan xumaata aladbaari dadka gabaal ilaalinayo adbaarta iyo xagga dhabarka dadka xumaadkooda ah ee ilaalinayo darban garaacitaan garaaca darban garaacid bikulli bataarin seef kastoo af badan dhammaanteed qorta gooya ku garaaca muslimiinta saasna waxay dumarku ugu heysayeen raggii calanka markaa haayey wayhan yihiin saadhe wayudakirna way xusuusinayeen asxaaba alliwaa raggii calanka haayey biwaajibihim waajibaadkooda waajibkooda ah inay calanka ilaaliyaan qaa'iraatin ayagoo dhahaayey wayhan wayhan bani cabdidaar wayha xumaata aladbaar darban bikulli bataar saasay markaa dhahaayeen wayhan macnaheeda waa dila qabta iska celiya bini cabdidaar reer bini cabdidaari waa ragga calanka haayey wayhan qabta xumaata aladbaari dhabarka kuwa ilaalinayo ciidanka xagga dambe kuwa ka ilaalinaya cadowga ka celinayo wayhan sameeya oo qabta ragga darban macnaha garaaca darban garaacid bikulli bataarin mid kastoo af badan seefta afka badan markaa ku garaaca dumarkuna saasay taxriid u samaynayeen almubaarasa iyo walqitaal baanu geli doonaa markasta marka dagaal la gelaya mubaarasa la samayn jiray waynu darsiga soo socda haddii rabbi idmo iyo mubaarasadii dagaalkii wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam